بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين cashirkeennu wuxuu ka bilaabanayaa bogga sideed iyo afartan nambarka toddobaad ayuu ka bilaabanaya dabcaddanan haysto oo kale hadda aynu isku dabcadnahay wa qaala ibn lmuctaz wuxuu yihi ninkii ibn lmuctaz la odhan jiray hadiirun turajriju amwaajahu hubuubu riyaaxi wa maru sixaab ida ashamsu min fowqihi ashraqat tawahamtahu jawshanan mudhaban facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul hadiirun turajriju amwaajahu hubuubu riyaaxi wa maru sibaa إذا الشمس من فوقه أشرقت توحمته جوشنا مذهبا وفعول فعول مركا وحري غدير وعيل بيا بضن غدير عيل آذو بيا بضن وي ترجلج وحا دقدقاتشنا يا أمواجه موجده سوحا دقدقاتشنا يا هبوب الرياح دبايلها دبان أي أيا موجده سكعنا يا ومر الصبا ينا عوضا يرى ريح الصبا ليراهدو ayaa dhaqaajinaysa wamaru sabaa naacawda yar baa dhaqaajinaysa halkaa kayga waxaan filayaa wamaru sibaa buu iga yidhi idinka mamaru sibaa buu yidhi saadku muu hoos dhaban yahay waa khata saadka in la hoos dhaba maaha waa in saadka la kor dhabaa wamaru saba in la qoro weeye wamaru saba kolkaa asiba haddii la yidhaha waa caruurnimada asaba la yidhahyo saadka la kor dhabana waxay noqonaysaa naacawda yare subaxdii soo dhacda ayaa riixu saba la odhanaya hadiirun waa ilbiya badan ama cilbiya badan turajriju waxa dhaqdhaqaajinaya kelmadda turajriju yihi af carabiga saddex macnay ugu timaadaa mar waxa weeyaan ah, idiraabaadka ayaa loo isticmaalaa biyuhu markayna deganayna sidaa u baaxadegayaan ayaa turajrij la yidhaah marna qofku markuu daalo ayaa la yidhaahdaa turajriju oo insaan daalay oo aad iyo aad u dawaqsan ayaa la odhanayaa hebel waa turajrij baa laodhanaya ama rajraja fulaan baa la odhanaya kay halkan ugu jirtaa waa idraabaad idiraabaad baa sidaa u dhaqdhaqaaqaya weeyaan hadiirun waa ceel biyo badan turajriju ay dhaqdhaqaajinayso amwaajahu biyi mawjadihiisana hubuubu riyaaxi dabaylaha dhabanaya wa marru sabaa iyo naacawdaa yaree subaxda soo dhacaysa maraysa ida shamsu markay cadeedu min fowqihi dushiisa ashraqaday ka soo ifto tawahamtahu waxabaad u malaynaysaa ama aad moodaysaaba jawshanan diric yaroo mudhaban dahabdahaba diric yaroo dahab laga sameeyeybaabad moodaysaa cadaaduna markay qabato dabayshuna ay biyaha dushooda sidaa u dhaqdhaqaajiso diric yaroo dahab laga sameeyey ay laydh yarina sidaa u afuufaysaabad moodaaba buu biyaha ida ashamsu cadaadu min fawqihi dushiisa ashraqat markay ifto tawahamtahu waxaad u malaynay ama si aad moodi jawshanan baad moodaysaa diric mudhaban dahabdahaba gebigiisuba oo lasoo dahabeeyey waqaala saciid ibnu hishaam alkhaalidi wuxuu yihi min qasiidatin yasifu fiiha khaadiman lahu inan shaqaale u ahaa ayuu doonayaa inuu ku tilmaamo ama qasiidadan uu kaga hadlo markaa inankii shaqaalaha u ahaa buu yihi maa huwa cabdun laakinahu waladun ma aha buu yidhi inankani addoon shaqaalaha moodina buu yidhi inankan maa huwa cabdun maaha addoon laakinahu waladun waa ilmaan dhalayoo kale buu yidhi waa tashbiih khawalaniihi waxaa i siiyey almuhayminu ilaaha assamadu umuurta loola qasdo allaha muhayminka ee wax kasta ka warqaba assamad ee umuurta loola qasto allahaasaa i siiyey buu yidhi ilmaha yar washadda wuxuu ku adkeeyey asrii aniga xoogaygiibuu ku adkeeyey bixusni khidmatihi adeegiisii quruxda badnaa fahwa kan yar iyadii waaba qacanta aan wax wadiraaci waa muruqa aan wax ku qaado walcadudu waaba waxa weeye cadudkaygiiba wey waa tagoogtaydii buu yidhi markaa inankaa yadhi iyo cadudkaygii weeye cadudku inta badan halkaasaa loo isticmaalaa jinta oo kale ayaa cadud loo isticmaalaa maa huwa cabdun maaha adoon laakinahu waladun waa adoon laakinahu waladun waa ilmo khawalaniihi uu isiiyey almuhayminu allaha daalacda sirta asamadu ee umuurta loola qasto washadda wuxuu adkeeyey asri aniga asrigaygiibuu adkeeyey xoog ayuu ii noqday bixusni khidmatihi adeegiisa wanaagsan ayuuna ku adkeeyey fahwayadii qacan oo kale ayuu ii yahay waa tashbiihii fahwayadii wadiraacu diraac iyo dhudhun oo kale ayuu ii yahay waalcadudu tagoog iyo muruqoo kale ayuu ii yahay ama jin oo kale ayuu ii yahay wa qaala almacari wuxuu yidhi fi shaybi washabaab macari oo ka hadlaya cirada iyo dhallinyarnimada labadaa dhib baa kala haysta kolleeye fi shaybi washabaab buu doonayaa inuu ka hadlo cirada iyo dhallinyarnimada khabiriinii kamaada karihti min ashay bifalaa cilma lii bidenbi lmashiibi adyaau nahaari am wadaxu lu'i am kownuhu ka sagri lxabiibi wadkuri lii fadla shabaabi wama yajmacu min mandarin yaruuqu watiibin gadruhu bilkhaliili am xubuhu lilgiyi am anahu ka cayshi ladiibi wuxuu leeyahay inta badan dumarka ayaan cirada lagu soo sheegin oo cirada neceb kolkaa inan buu kusoo halqabsanayaa suugaantana waxaa la ogyahay inta badan inay ama iskaga soo halqabsadaan qof dumara inaga suugaanteennii faras iyo waxbaa lagu soo halqabsan jiray soo maa ayanqaliqu calayna baabu shicri wa fii aydiina mafaatiixu bay yidhahdeen nimanka suugaanyahankiihi ma albaabka gabaygaan iska kaaya xidhi annagoo furihii lagu furanayayba haysanaa kolkaa furaha lagu furanayo waxay u yaqaaniin alghazal bay u yaqaaniin haasaawaha inanan jirin bay la haasaawaan inanan jirin hadda inan jirta ma aha waa inanan jirin kacab ibnu zuhayr maalintii rasuulka hortiisa uu gabayga ka tirinayey inan sucaado la soo qaatay rasuulka hortiisu doonaya inuu gabay ka tiriyo gabay welibana cafi uu ku leeyahay buu rasuulka ka hor tirinaya kolka waxaa dhacday inan sucaade la yidhahbu soo qaatay sucaadi inan jirtaba maahayn inan jirtaba sucaadi ma laakiin nimankii suugaanyahanka ahaa ama gabaytiriyaha ahaa ayaa inta badan ay caadadoodii noqotay inay werwer horta isku abuuraan ma jeclaa inay gabay tiriyaanun iyagoon werwaraynin horta waa inay werwer isku abuuraan mar markay werwer isku abuuraan ayaa ciilkaa iska keenkeenka ugu yimid ayay la gabyayaan markaa kolka waa ogaan biriinii madaa karihti min ashayb falaa cilma lii bidanbi lmashiibi adiyaau nahaari am wadaxu lulu'i am kownuhu ka saagri lxabiibi wadkuruu lii fadla shabaabi wamaa yajmacu min mandarin yaruuqu watiibin adruhu bilkhaliili am xubhu lilghayi am anahu kashcayshi ldiibi wuxuu yidhi khabiriini inana iiga sheekee maadaa karihti sababta aad u karaahiyeysatay min ashaybi cirada inanay sababta aad u nacday cirada balii sheeg buu yidhi falaa cilma lii wax aqoona anigu uma hayo bidembi lmashiibi dembiiluhu cirooluhu dembi uu leeyahayba ma ogiye cirada waxaa kugu diray bal ii sheeg buu yidhi khabiriinii iiga waran maada karihti maxaad u karaahiyeysatay min ashaybi cirada maxaad u karaahiyeysatay falaa cilma lii wax cilmiyaba uma hayo bidembi lmashiibi cirooluhu dembi uu leeyahe adiyaau nahaar ma iftiin maalineed ayaad nacday iftiin maalineed ma habeen iyo maalin baad isku doorsanaysaa buu yidhi ciradii waa iftiin waa maalin oo kale adiyaau nahaar ma iftiin maalineed baad nacaysaa am wadaxu lului mise dhalaalka jawharta ayaad karaahiyeysatay wadax waa dhalaalka iyo iftiinka jawhartuna waa ciradiibuu ka dhigaya markaa am wadaxu lului mise jawharta dhalaalkeegii baad karaahiyeysatay am kownuhu mise ahaantiisa ayaad cirada u nacday ka fakri lxabiib qof la jecel yahay labadiisii fool oo kale qof la jecel yahay labadiisii fool oo kaleun baan u haystaa ciradu inay tahee maxaa kugu diray buu yidhi cirada wadkuruu ciradii markuu ammaanay oo dhinac maalin ka dhigay oo dhinac jawhar dalaalkeed ka dhigay oo dhinac daf la jecel yahay foolashiisii ka dhigay ay intiiba ammaan noqdeen ayuu dib u eegay dhallinyarnimada iyo waxay tahay dhallinyarnimadiio kolley marka hore uu kusoo tilmaamay habeenoo kale inay tahay dee madowgii timaha dhallinyartu ay madoobeyn ayaa horta habeen iska ahayd dhaqan ahaan qofka dhallinyarteen ilaahay toosinin waa qof iska madow weeyaan oo dhaqankiisu waxaa laga yaabaa inuuna dhaqan fiican noqonin wuxuu yidhi wadkuruu lii balinana iisheeg fadla shabaab dhallinyarnimadu qiimahay leedahay ii sheeg wamaa yajmacu iyo waxa dhallinyarnimadu ay koobsatay oo min mandarin mandar ah iyo muuqaal yaruucu ka yaabiya dadka iyo watiibin welibana udgoon iyo wanaag bal dhallinyarnimadu waxay leedahay ii sheeg wadkuruu lii ii sheeg fadla shabaab dhallinyarnimada fadligeega bal ii sheeg iyo wamaa yajmac waxa uu koobsaday oo min mandarin muuqaal ah muuqaalka oo yaruuqu ka yaabinaya ama cajab gelinaya qofka iyo waiibin udgoon buu ku leeyahay adruhu ma khayaanada bilkhaliili saaxiibka lagu samaynaya horta dhallinyarnimadu way khayaano badantahe inanay ma waxaad ku jeclaatay buu yihi adruhu bilkhaliil khayaanada saaxiibka lagu samaynaya miyaad ku jeclaatay am xubuhu mise jacaylkiisa lilghayi baadida uu jecel yahay waa qof iska baadi jecel qofka da'da yarye mise baadida uu jeclaadaad ku jeclaatay am anahu mise isagu ka cayshi adiibi qof adiiba noloshiio kaluu ku nool yahe qofka adiibka ah, iska hadalka badanuun iska dhurmiyama uun markaasoo kalead ku jeclaatay buu yidhi bal saddexdaa kaad ku jeclaatay ii sheeg kolkaa tashbiihbaa kolley halkaa ku jira waa inoo muuqda wa mimaa yunsabu ilaa cantara cantara waxyaabaha loo nisbeeyo waxaa ka mid a inuu cantara leeyahay la sheego wa ana bnu sawdaa'i aljabiini kaannaha di'bun taracraca asaaqu minha milu saaqi nacaamatin washacru minha milu xabi lfulfuli ninkan horta waa ninkay inta badan carabtu ay usoo qaadatay geesinimada geesinimada isagaa loo soo qaataa cantaraa loo soo qaataa cantarat bnu shadaad alcabsi dagaallo badan buu ninkani ka soo qayb galay meelo badanoo lagu soo jabay ayuu u soo joogay kolkaa carabtu markay doonayso geesi inay tilmaanto cantaray soo qaadataa cantarata bnu shadaad waxaan filayaa wuu faruurnaan jirayoo ibnu falxa isagaaba isku yaqaanaba tii faruurnayd buu is gabayadiisa waxa ku jira isagoo ignu falxaa isku yaqaanaa ilan kelimatu falxaa waxa weeye waa faruurta xaggan aan xaggan hoose ahe innagu waxaynu naqaanaa qofku hadduu taa ka faruuran yahay sare waa aclam nin hadduu yahay waa aclam gabadh hadday tahayna waa calmaa haddii tan hoose uu ka faruuran yahayna waa aflax aflax weeye ninku markuu tan faruuran yaho tan ka faruuran aflax weeye haddii uu kolkaa gabadh yahayna waa falxaa kolkaa gabadh buu iska dhigo falxaa baa odhan jiray inagu inkastaynu aflax magacyaaba ula baxno ama aynu ula baxno meheradaba aynu aflax nidhaa aflax haddaad tidhaa ficil markay tahay bay liibaan tahay magac ma noqonayso haddaad laakiin aflax aad u isticmaasho magac waa faruur weeyaan wax kala dhiman weeyaan labadaba hadduu ka faruurmana af carabiga kolley waa la yaqaanaa ashran baa loo yaqaanaa taa iyo taaba hadduu ka faruurmo ashran baa la yidhaha waa abraha oo kale naanaystiisii ayna almafaru eh, wlilaahu aalibu wlashramu lmaqluubu laysa alhaalibu xageed ku baxsan ilaahay baa ku eryanayay markii lalahaa ashram kolkaa labadaba qofku markuu ka faruuran yahay baa la yidhaha waa dilaacyada ayaa af carabiga magacyaan badan kolley loo yaqaanaa hadduu jeexan yahay waa xaynu nidhi waa aclam hadduu jeexan yahay tan waxaynu nidhi waa aflax hadduu labadaba jeexan yahay waa waxaa la odhanayaa ashram dhegta hadduu jeexan yahay ama sanka uu jeexan yahay ama isha uu jeexan yahay intaa mid kastiba magac bay leedahay waa ashtar waa akhrab waa akhram ashtar kii isha jeecnaa weeyaan akrab iyo akhram kii dhegta kala jeexna iyo iyo sanka ayay noqonaysaa kolka waxaa jira dilaaca ay carabta ugu magac daraan kolba qofka meesha dilaacays ay eegayaanay ugu magac darayaan ashram ashram dilaacoo dhanna mararka qaar bay ku isticmaalaan dilaacoo dhan ashram xataa faruurta labada dhinacba marar bay mid qura u isticmaalaan ashramka sheekheenan shuraym horta ma ma abtirsiintiisaa shuraym mise mise isagaa shurayma waa abtirsiintiisa miya okay abtirsiintiisa hadday tahay waa abtirsiintiisa waa inuu dee faruur oo kale ah ilan shuray muashran ayay rasmigeegu ka yimid aynu u fiirsanno markaa antana waa ninkaa horta ay leeyihiin carabtu geesinimada loo soo qaatay laakiin yaridiisii dhibaato e badan baa ninkan soo wajahday aabbihii baa ka dhaartay hooyadiina xabashiyad bay e ahayd labadaa mushkiladood baa ku dhacay aabbihii markuu ka dhaartay carabtu waxay samayn jireen markay ilmaha ka dhaaranayaan intay qaadaan bay xajka la sugi jireen xajka markay ummaddu iskugu timaad bay xajka intay dadka sidaa u tusaan bay odhan jireen ma ergaysinkaa wuxuu galan layma qabsado wixii loo geystana ma sheegto bes ninkaasi dib dambe reerkaana ku abtirsan kari maayo odaygaa sidaa ka yeelayna ma sheegan karo waxba iskuma aha kolkaa odaygaana kolkaa aabbihii markii uu cantare sidaa u galay uu yidhi ninka wuxuu galana la iima sheegto wixii loo geystana anigu ma sheegto hooyadiina ay ahayd maxay xabashiyad ay ahayd ayaa dee abtino ma helin ninkani adeerna ma helin labadii dhinacba nin wuxuu ka noqday dee aan jirin ayuu noqday waxoogaa nolol hoosaysa ayuu ku koray markaa aad u liidato aad u adag aabbihiigii rasmiga ahaa ee ka dhaartay ayuu u shaqayn jiray aabbihi baa sidii addoonka oo kale ugu shaqaysan jiray markaa nasiibka alla qadaray niman reer dubyaan la yidhaa oo carabta ka mid a ayaa ku soo duulay ninkan yari xaafadoodu reerkii ay ka dhalatay oo cabsiyiinta loodhan jiray geeloogii bay qaadeen geelii markay ka qaadeen buu odaygii reerkiibaa is-urursaday geeliha lasoo dhiciyaa la yidhi raggiibaa la ystirsaday markaasaa cantarana ragguu ku jiray orkaalay baa la yidhi dagaalkiibaa la tegey kan yari laakiin reerkoogande cogdad xunbuu u qabaayoo aabbihii ugu xigay ayaa ka dhaartay kolkaa cogdad xunbuu u qabaa waxaana intaa u dheerayd war badan baa reerka dhexdiisa kala dhex maray oo aad u badan waxa dhacday dagaalkii markii fooda laysdaray ayuu cantare waxoogaa dib u yar joogsaday odaygii dhalay baa u yeedho wuxuu idhi cantaro waa ku sidee raggu halkan dib uma noqon jirine waa ku sidee markaasuu ku yidhi addoommaha biyaha loo dirtaaye dagaalka looma diro addoommaha biyaha ayaa loo dirtaa dagaalka looma diro buu yidhi odaygii baa markaa fikiray ragna way ishayaan ninkanna inuu dhalay wuu og yahay ninkan koley wuxuu ahaa abuurka ilahay u abuuraybu nin gaaban buu ahaa sawir ahaan nin iska gaaban oo madow oo malaasan baa loo tilmaamaa marka la tilmaamayo kolka waxay idhaahdeen odaygu dee iyo hooyadii dhashay iyo wuxuunbuu yaro eegayo wuxuu siluun carabba maaha baa la odhan doonaa iska dah kolka saasa odayga ayuu ku kalifay waana dee jaahiligii waktigani maaha wati waa jaahiligii baa laga hadlaya waxaa dhacday dagaalkii markii odaygii uu yar fikiray kelmadii inankaa ka soo baxday ayuu ku yidhi haddaa dagaalkaa wax ragannimo leh ka soo muujiso maanta laga bilaabo xor tahay inanka igiina waa tahay dagaalkiibuu dee kolkaa waa nin ciil hayee mustaqbalkiisi iyo noloshiisii o dhanna ay ku xidhan tahaye dagaalkiibuu si khatar leh u qaaday waxaa ninkan marka dagaalka la qiimaynayo weligii ninkaa haad lagama helin ba layidhi weligii ninuu seefta u qaadoo badbaadana lama arag ba layidhi ninkani balaayu ahaa maalin baa loo yimid oo cantara baa la dagaalka seed u gashaa wuxuu yidhi anu iskuma tuunuun dagaalkee isku tuuridaydu way caqliyaysan tahay buu yidhi markaanu arko ragga inaan haad ka waan isku tuuraa buu yidhi markaanu arko rag soo jeedaa inay iga horeeyaanna dib baan uga joogsadaa buu yidhi ya kolka anigu iskuma tuuro un buu leeyahay dagaalka mar kaste kolkaa sidii ayuu horta ku xoroobay aabbihiina uu ku sheegtay wa yunsabu ilaa cantara kolkaa markii cuqdada uu qabay cid kasta ninkani wuu caayi jiray ila ninan reer lahayn buu ahay walaa hooyadiibuu xataa una dayn jirin gabaygani waa gabayga hooyadii ku maagay markaa وأna بن سwdاء الjabيn كأنhا ذiئب تrcrca في نواxي المنزل الsاq minha miثl saaqi نacaamaةi والshacru minha miثl xab الfulfuli wuxuu yidhi وأna anigu ibnu sawdاء الjabيn inantaa dhabanka madow inankeedii baan ahay bu anu inantaan baan ku abtirsadaa buu yidhi abbaan ku abtirsada melihiye ibnu sawdaa'i iljabiin inantaa dhabanka madow waa afrikaanad buu kolkaa leeyahy ma garanaysaa inankay dhashay ayaan ahay buu yidhi inantaasu kolkaa hooyadii ayuu sawir ka bixinaya inantaasi siday reerka uga fog buu yidhi ee reerka ayna uga mid ahayn kaanaha di'bun yeybaabad moodaa bahalbaabad moodaa buu yidhi ta ku koray fii nawaaxi lmanzili guriga hareerihiisa yeyyaroo guriga oo dadoobay yeyyaroo dadoobay oo sida bishadaha oo kale guriga agtiisa lagu dhaqanayey oo kale ayaabad moodaaba buu yidhi kaanaha di'bun yeybaad moodaa ta racraca ku koray fii nawaaxi lmanzil guriga hareertiisa ku koray asaaqu kubkeegu inta badan qofku hadduuna helin jajabnaan iyo waxyaabo badan hadduuna helin una raaxo helin wuu ad adkaadaa bir buu noqdaa asaaqu kubkeega oo minhaa iyadu ay leedahay milu saaqi nacaama waa kubka gorayadoo kale buu yidhi gorayada maalin dhaweyd baan soo maraynay inay kub adag tahay oo dee cidibay leedahay suulbay leedahay ragga ay ku dooxdo gorayadu kolkaa way kub adag tahay ilaa kolkaa wuxuu yidhi islaantaa ah, buu yidhi ama waa hooyadii hadda la socdo kubkeega kubkii gorayadoo kalea la moodaa buu yidhi aad bay u kub adag tahay buu yidhi washacru timaheega oo minhaa iyada ku yaalaana milu xabilfulful timaheeguna waxaba la moodaaba bahasha yara filfisha aynu nidhaama la garanaya filfil yaroo timaadaygu markaana sheegaya filfil yaroo madaxa dul saaran inuu gebaygiisa xagga dambe ahaa baan u malaynaya mid odhan jiray duqsi yar baa la moodaayo duqsi waaweyn oo madaxa ka dul saar saaran kolkaa ninkani cidna ma reebaynin markaa وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ذئب ترعرع في نواحي المنزل الساق منها مثل ساق نعامة والشعر منها مثل حب الفلفل وأنا أنا ابن سوداء الجبين تا طبعا كمذولة إنن كيجي بانها كأنها وحب الموذا ذئب يترعرع كوكري في نواحي المنزل قرق هريرتيس كوكري الساق منها كوكيغو مثل ساق نعامة وقرية كوكيغو أوكله والشعر تمها أو منها حقيقيهنا مثل حب الفلفل filfilo oo kale ayaaba la moodaa qaala bnu shuhayd ilandalusi yasifu burhuutan ninkani wuxuu doonayaa inuu takfi tilmaamo burhuuku waa takfi bahashan yare takfida la yidhaha ama injirboodada takfi buu doonayaa inuu inoo tilmaamo horey waxaynoo soo barannay balaaqada qaybta kinaayada la yidhaha inaan shayga la magacaabin laguma dhex joogsado shayga laguma dhex joogsaday waa la agdhigdhigaa kolkaa insaanka caqligiisaa la toosinaya waxaa la yidhaahdaa insaanku kolba halku ka shaqeeyo ayaa hormar samaysa baa la yidhaahdaa kolba halku ka shaqeeyo haddii adiga macalinkaaga ama sheekhaagu maalin kaste cashir bisil ku siiyo maskaxdaadii ma shaqaynayso waad qaadanaysaa uun inanta yar hadday hooyadad cunto bisilun siiso karinta may baran dailan cuntadii bisilun baa cunun baa la yidhi baa la karinta ma baranayso kolkaa waxaa hooyada qasab ku ah in inanta ay mararka qaar u dirtay tidhaahdo he bal hadda adigu maanta haa qadada kari cuntada kari sheekha ama macallinku waa inay ardayda u diraan mararka qaara yidhaahdi war bal soo fikiro intaa yar adigu maskaxdaada soo adeegso hadda maskaxdaada soo eg ila wax diyaara un lagu siin maaye kolka waa ogaan maskaxda insaankaa la toosinaya waxaa jiri jiray wakhtigii dowladda cabaasiyiinta waa wakhtigii culimmada ugu badani wax qortay caalam alislaami marka la eego culimmada ugu badani wakhtigay wax qortay weeye waxaa la raadin jiray cibaaraba cibaaraday ka adag baa la raadin jiray beri la isweydiiye waxaa la yidhi war niman yow maxaa idin kalifay culimoy dad baad wax u sheegaysiine cibaaro fudud ugu sheega dadka wax markaasay yidhahdeen maya ka daa annagu caqli baanu la hadlaynaa bay yidhahdeen caqli caqliga aadamahaanu doonaynaa inaan la hadalno caqligana waa in la toosiyaa maxaa lagu toosinaya caqliga markaa waa inuu dee shaqo bilaabaa erey cibaaro adag oo balaaqo oo majaasaad leh oo tashbiihaad leh oo isticaarooyin leh oo kinaayo leh ayaad ku hadlaysaa cibaaradaama ku hadashay kadibna caqligii fikir buu bilaabayaa waxoogaa ugu baadhay baxigaa mar haddaad baadhood baxigaba barato baxshigaba haddaad barato dee berri adaa bedeli doona sheekhaagii wax kuu dhigayey ama macalinkaagii adaa bedelaya laakiin haddaadan baxsigaba baran ka waran oo tidhaa un haa sidanaa lagu macneyey sidanaa lagu macneeyey bes intii unbaad haynaysaa markaa qaala bnu shuhayd ilandalusi wuxuu yidhi yasifu burkuutan takfi buu doonayaa inuu tilmaamo aswadu waa mid madow sanjiyun afrikaan baaba la moodaa qoladan sanjiga loo yaqaanee berberigaoo kalea aswadu mid madow sanjiyun afrikaan baabaa la mooda hadda weli maynaan magacaabin wax alle wuxuu yahay qoladaa arki doona marka adaa sheegi maskaxdaadaa la doonaya inay fikirto ay soo tuurto markaa ahliyun waa ahli ahliga waxa weeyaan dadla joog ahliyun waa xayawaan dadka la jooga oon dadkaba ka dhex bixin waxshiyun haddana waa cidla joog kolkaa waxay ka dhigan tahay wakhtigiisaa qaybsanoo wakhtigiina laga yaabaa inuu wakhtina uu dadka la joogo wakhtina uu dadka ka maqnaado sida maalintao kale haddaad qiimaysadee bahashaanee takfidii maalintii may kula joogaysaa habeenkiina maalin ahaanna waa u waxshi oo dadkay ka carartaa habeen ahaanna waa u ahli oo dadkay kusoo carartaa oo dadkay la joogtaa waa ahliyun waxshiyun laba sifoo kala duwan laysa biwaanin ma daashaba laysa biwaanin ma daashaba bahashaani ma daalayso walaa zumaynin daciifna ma aha bahal daalaysoo daciifaysa ma aha habeen oo dhan way ku jaqaysaa wkaanahu juzun laa yatajaza waxaabad moodaa qayb aan kala qaybsamaynoo min leylin habeen jus yaroo habeenka kamid abad moodaaba in yaroo habeenka kamida siday u madowdahay iyo siday habeenkoo dhan kuula joogto habeen oo dhan kol hadduu habeenba galo way soo degaysaa un kol hadduu habeenba galo way soo degaysaa siday usoo degtay adigana kuu shaqaysay kuula joogto kuula joogto dee waa qayb yaroo habeenkii ka tirsan bay noqotay aw nuqdatu midaad waxaabad moodaa dhibic yaroo khada oo meel ku dhacday si kale haddaan udhigo bahasha markaad meel ka aragto dhibic yaroo khadaabaad moodaa nuqdatu midaad ow suwaydaau qalbin waxaabaad moodaa qalbi yaroo madow oo laakiin yar yar yar qalbi yar baabaad moodaaba oo adduunka loo soo saaray shurbuhu markay adiga ku cabayso cibbun waxaad waa cibbi weeyaan cibbi bay samaynaysaa cibbi shimbirahoo kalaa sameeya cibbi shimbirahoo kalaa sameeya waa dhiiggaaga markay cabayso wamashyuhu markuu doonayo inuu waxaa yari socdona waqbun wuu yarboodboodaa markuu soconayso u socdaa ma tallaabsado saasuu u yarboodaa yakmunu nahaarahu maalin oo dhan wuu dhuuntaa maalin oo dhan way dhuumanaysaa wayasiiru leylahu habeen oo dhanna way socotaa habeen oo dhanna way socotaa arma lama la moodaa la gartay horta culimo maalin oo dhan muxuu ina yidhi way dhuumanaysaa habeen oo dhanna way socota horta kolley suugaanta soomaaliyeed anigu aqooni ma lihi suugaanta soomaaliyeedoo mana welibana dad dadka wax iskaga dayana ma ihi laakiin haddana waxaan dareemi karayaa suugaanta soomaaliyeed in carabiga ay isku mid yihiin baan dareemi karayaa iminka soomaalideenna waxaan ka sii xasuustaa maalintiina dhigahan galaa dhuuman ogidayda maalintiina dhigaha eg waa waxaan umalaynaya dee kolley dad fadhiyaa way jiraanoo garanayaae takfiduu ka warramay waa ninkaa soomaaligaee takfida ka warramaya ibnu shuhayd baad moodaa inuu ka tarjumay eeg wuu soo qaadanaya ma magacaabayo takfi kuma odhanayo aa wax takfiga kuma odhanayo uu tilmaamaya waxay tahay waxaan kasii xasuustaa maalintiina dhigahan galaa dhuuman ogidayda habeenkiina wax sadaasoo eg bay ahayd kolkaa idinkaa soo heli doona insha alla yakmunu nahaarahu maalin oo dhan wuu dhuuntaa wa yasiiru habeen oo dhanna wuu socdaa habeenoo dhanna wuu socdaa yudaariku waa isdabajoog oo isdabajoog buu ka dhigaa biacnin mu'limin qaniinyo xanuun badan oo isdabajooga ayuu dhagdhag kaaga siinaya wayastaxilu wuxuu xalaashadaa dam alberi qofka berida a ayuu xalaashadaa iyo walmujrim dembiilahaba ma kala saaro qof beria ah iyo qof dembiilahaba ma kala saare uu xalaashanaya musaawirun wuxuu weeraraa lilasaawira geesiyada boqoradana lagama soo gaadhaba musaawirun wuxuu weeraraa lilasaawira geesiyada wa mujaridu naslahu seeftiisa wuxuu galka kaga saaraa cala aljabaabira boqorada isla waaweyn laa yumnacu minhu amiir amiirka looma diidi karo amiirku gaadh kaste bal ha samaysto tagfir in loo diido ciidamadiisii tagfida may ka celin karaan baad u malaynaysaa walaa tanfacu fiihi hayratu kayuur nin kaste oo qiiro badan hadduu qiirooduu xanaaqo qiiradiisii waxba tagfidaa uga tari mayso wahuwa axqaru xaqiir waxa yar ee sharuhu madcuus alle sharkiisu badanaa sharkiisuna dadku wada gaadha waa wax madcuusoo la diro wa cahduhu ballantuu kula galaana mankuus waa ballan la buriyo takfidu may kula heshiin baad u malayn caawa iska seexa waad idla nasanaysa aayadday ku tidhi ka waran heshiis male heshiis male baashaasi wa kafaa bi haada kana ku filan nuqsaana naqsi ugu filan lilinsaani qofka insaanka waxa naqsi ugu filan kan wa dalaalatan kana ku filan tusin calaa qudrati alkhaaliq calaa qudrati araxmaan allaha raxmaankaa awooddiisana bal bahashaa yaree biyaha ka samaysan ee insaanka intaa la-eg wuxuu hubhayey uu iskaga celin kari waaye ka warrama waa cajiib een boqor garanaynin een khaliif garanaynin een wax alla waxay kala saaraysaa ayna jirin waa khatar waxaan xasuustaa nin boqoraa maalin is yidhi shaafici ifxaami buu is yidhi wuxuu is yidhi boqor baa u yeedhay shaafici war shaafici balkaalay buu ku yidhi waad maskax badan tahay baa la yidhahay balkaalay suaaluna weligii shaafici ka fikirin bu isii weydii wuuu yeedho wuuu ku yidhi alyaa shaafici horta ilaahay diksiga muxuu abuuray buu ku yidhi bal ii sheeg sababtu ilahay diksiga abuuray wuxuu is yidhi diksiga weligiiba kama fikirin waa xayawaan yar oo xaqiira shaafici wuxuu soo eegay boqorkii layska ilaalinayay ee dee aadka loo ixtiraamayey gaadhka lahaayee ciidamada lahaayee qof intaasoo ciidan soo mara mooyaane aan la soo daynaynin oo diksiyan iska kari laa buu arkay sidantuun haya diksigi yaraa meeshuu doonu kaga degayaa haddaba intii su-aasha la weydiinayey markaasaan saa weegay waxaan gartay buu yidhi su-aasha jawaabaha yeelan kartaan fahmay buu yidhi shaafici markiiba wuxuu ugu jawaabay khuliqa dubaabu madilatan lilmuluuk ilaahay boqorrada inuu ku duleeyo u abuuray ilan haddaad boqor tahay ood awood sheeganaysa ood isla weyn tahay ood intaasoo ciidan samaysay ciidankii diqsi kaama ilaalin karaye yuu kaa ilaalin karaa diqsi waxaa lagu tusaya waxaa tahaa lagu tusaya inaad addoon yaroo xaqiira tahay oo waxba kibir iyo wax kaagadan ihi ayna jirin ayaa lagu tusaya duksigii iminkun xaarka dul taagnaa ee ku degayey ayaa adiga ku fuulaya si alla saad iska tidhaan heli mayso waa addoonnimadaana lagu tusaya iyo waxaa tahay atadriib athani layliska labaad layliska labaad sidaynu tilmaanay dee kitaabkeennu wuu inooga shaqeeyey inagunba dib u doonan doonaa kawin waxaad samaysaa tashbiihan tashbiih samee algaradu minhu ujeeddada looga jeedaa bayaanu xaali namir shabeel baad ku tilmaamaysaa bahalka shabeelka la yidhaha ma garanaysaa shabeel baad kaga hadlaysaa waxaa kollay kutubtu yidhaahdeen waa akhbasulxayawaan baa shabeelka lagu tilmaamaa noolaha waxyaabaha ugu liita ayaa shabeelka lagu tilmaamaa waayo libaaxa geed baad ka kori kartaa laakiin isaga geed maad ka kori kartaa si unbaad libaaxa uga badbaadi haddaad geed isaga geedka kori maysid oo orod kaga dheerayn maysid oo waadalibaaxa waxaa laga yaaba mararka qaar inuuna ku daymoon karin waayo wuu kuru gaaban yahay baa la yidhahdaa madaxiisaa gaaban inuu wada jeedsado mooye inuuna sidan odhan karin baa laga yaaba laakiin bahalkani waa bahal yaroo dee sida bisadoo kaleo isagoo xagga eegayo sidan odhanaya waa khatar weeye shabeelkaa haddaba tashbiih yarood kaga hadlayso wuxuu shabeelku metelo oo kale qof liita liita liita ayaad ku tashbiihin kartaa ma ogtahay win tashbiihan tashbiih samee algaradu minhu bayaanu xaali kurati lardiya kurat lardiya dhulka dhulka ayaa kuratulardiya la yidhahdaa tashbiih aad dhulka kaga hadlayso balkeen dhulka ayaa sida qaabka kubadda oo kale u samaysan alkura alardiya win waxaad samaysaa tashbiihan tashbiih algaradu minhu ujeeddada looga jeedaa bayaanu xaali miqdaari xaali dawaa dawada xaaladeeda ayaad ku bayaaminaysaa dawadaasoo murin qadhaadh dawo qadhaadh baad qadhaadhkeega ku sifaynaysaa ka weyn waxaad samaysaa tashbiih algharadu minhu bayaanu xaali miqdaari naarin dabbaad miqdaarkeega aad ku qadaraysaa dabkaasoo shabbad fii manzili guri ka kacay ka weyn waxaad samaynaysaa tashbiihan algharadu minhu taqdiiru xaali aaishin mid maskax fudud baad xaaladiisa ku sawiraysaa yarmii nafsahu naftiisuu ku tuurayaa filmahaaliki meele lagu halaagsamo walaa yadri mana garanayo wa meeshan ka iman doona ka weyn waxaad samaysaa tashbiihan algharadu minhu bayaanu nin ku nool xaaladiisaad ku caddayni dalaama albaail baailka madowgiisii wa yu'diihi uu dhibayo nuurulxaqi xaqa nuurkiisuna uu dhibayo mar jirin qof xaqana ka booda mar alla marka xaq la sheego kabaha qaata mar alla markaa sheeko kale iyo baail iyo maxaanku dha xan la dhex galana soo dhoo la si weyn si nin weyna usoo fadhiista miyayna jirin kolkaa bal ninkaa maxaad ku tashbiihin lahayd way iska caddahay afsoomaaligeennii baad garanaysa waaas waa odafaafuul baynu odhan jirnay ama xaarwalwaal baynu odhan jirnay xaarwalwaal ma la garanaya waxaa la xaarkana wuu ka helaayo afku ku walaaqaa cadarkana wuu ku suuxaa bay yidhahdeen haddaad cadari ku tiixiso wuu suuxaya kolka waa xaarwalwaal bay odhan jireen af soomaaligeenni markaan iska soo degdego kwn tashbiihan algaradu minhu bayaanu imkaani alcadiimi min shayin xaqiir shay weyn oo ilaahay ka abuuray ka warran wax yaroo liito xaqiira or adigu maadan isarkayn inuu ilaahay biyo yaroo hadday ku maraan ad iska maydhaysa inuu ilahay kaa abuuray haddana insaana tahay sharaf leh oo karaamo leh kwin tashbiihan algaradu minhu bayaanu imkaanana tacab waxaad caddaynaysaa tacabka iyo daalku yuntiju inuu abuuro raaxatan walada raaxo iyo macaan buu abuuraa kwin tashbiihan tashbiih baad samayni litayiin kelbi ayga aad ku ammaanayso tashbiihaad ayga ku ammaanaysaad samayni waxaa laga yaaba inaad istirahdin aygu ammaanba male ammaan wuu leeyahay aygu ammaan badan buu aygu leeyahay xayawaanada ugu ammaanta badan buu aygu ku jiraa ilaa heer culimmada qaarkood ay yidhaahdiin wax toban sifo ka badan ayay muslimka iska shabahaan wax toban sifo ka badan bay muslimka mu'minka ah iyo aygu iska shabahaan shaatibigu toddobada qiro markuu ka hadlayay waa kii muqadimadiisa lahaa waqad qiila kun kalkalbi yuqsiihi ahluhu wamaa ya'tali fii nusxihi eh, mutabadilan waqad qiila kun kalkalbi horaa loo yidhi ay oo kale noqo muuminow sabc qira'aadka markuu ka hadlayey ayuu waqad qiila kun kalkalbi yuqsiihi ahluhu ayga miyaadan arag dadkiisu inay eryaanu ayaga waa la gaajaysay waa la eryaa kii lahaa unbaa eryaya qolada fuqahadu yaynay la yaabin haddaan kii lahaa idhaa ilan kii lahaa fuqahadu way diideen <laughs> ayga yaa leh ayga ikhtisaas baa lala yeeshaayo lama yeesho kii lahaa ma odhan karo lakin ikhtisaas buu qofku la yeelan karaa ikhtisaas xagga markaynu eegno almadhab ashaafici siday culimmadu u badan yihiin ayga cidima yeelan karto u fiirsa bal hadda ardayow waa masaajidka oo kale masaajidka ninka halkan ku tukada miyuu yeelan karaa ikhtisaasun buu leeyahay hadday tahay ood ku taqaanay saaxiibka inuu halkaa fadhiisan jiray waad uga yar bayri kartaa laakiin haddaad ka fadhiisato iiga kaciya anaa halkan ku tukan jiray aa waxaynu aragnay maaha ikhtisaas kolkaa waa dadku ka yar xigaa weeyaan macnaheegu kawin tashbiihan litasyiini ilkelbi ay baad ku qurxinaysaa markaa kawin tashbiihan algaradu minhu ashaykhuuka tashbiihaad kaga hadlaysa da'da ka waran iyo oday gaboobay kawin tashbiihan litaqbiixi sayfi xagaaga ayaa doonaysaa inaad ku yar dhaliisho kawin tashbiihan litaqbiixi shita haddaad jilaalka dhaliil istiraa ka waran intaasi way ka shaqaysan yihiin oo kitaabkeenna ka shaqeeye waxba ma jeclin inaynu wakhti iskaga qaadno halkan hoosunbaad eegi kartaa way kaaga wada shaqaysan tahay layliska saddexaad bal hadda inantaa aan eegna gebaygeega ishrax biiijaazin alabyaad alaatiya wabayin algharad min kulli tashbiihin fiiha inan baa gabaygan iska lahayd xamduuna la yidhaahdaa inantaa kolley anigu maan fahmin culimo qoladeenna soomaaliyeed sababtaynoo nidho dumarku ma gabyaan ma garanayo gaar ahaan qoladeenna suugaanyahanka aynan su-aashaa weydiiye aad baan u jeclaa dumarku ma gabyaan waxaynu nidhaa dumarku way heesaaniyo way buraanburaaniyo eeg way geeraaraaniyo waxaasaynu nidhanaa laakiin gabadhu ma gabyayso eeg xeerka soomaaliyeed kuma jirtaan filaya anu horta kolley meelo badan baan ku arkay oo lagu diidayo gabadhu way gabyaysa af carabiga way gabaydaa gabadhu siduu ninku u gabyo ayay gabadhu u gabaydaa af carabiga farqi udhexeeya ma jiro iminka inantan baxrigu ninku isticmaalo gabadhu way isticmaali kartaa meel kastuu ka gabyana gabadhu way ka gabyi kartaa af carabiga وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم وأرشفنا على ظمئين زلالا ألذ من المدامة للنديم هذا خلطنين إن أنت اللبنانية ذي نهيد بانو ملاينيا وقانا وحا نقبت بهذه lafxata ramdaa bacadkiina leefayey waxaa naga badbaadiyey waadin doox yar baana badbaadiyey dooxa oo saqaahu uu waraabiyey mudaacafulkhayf roobkii isdabajoogga ahaa alcamiimi ee aadka u ballaadhnaa nasalnaa waxaanu ku soo degnay dawxahu dhirtiisii waaweynayd baanu ku hoos degnay faxanaa calaynaa wuu nagu soo hoobtay markaa xunuwa almurdicaati hablaha nuujiya siday ugu hoobtaan cala alfatiimi ilmaha yaray ka gurinayaan oo kale wa arshafanaa wuxuuna waraabiyey calaa dama'in annagoo ooman zulaalan biyo macaan ayuuna waraabiyey oo alada ka sii macaan min almudaamati khamrada linadiimika ku caweynaya uga macaan gabadhaas markay gabayga tilmaamaysay markay gabayga tirinaysay waxay gabayga ka tirisay doox bay ku soo baxday dooxa way ka warrantay oo si weyn bay dooxa uga warrantay ciiddiisa dahabbaabaad mooddaa bay tihi dooxa ciiddiisa dahabbaabaad mooddaa adoon gogol iskaga dhigin haddaad sidaa isku tuurto boodh kaa raaci maayo waa qururux yar oo intuu daadkii maydhay maydhay maydhay maydhay ayaa gebigiisuba dahabaad mooddaa inuu dahab yaroo ilahay meeshii ku gogli baad mooddaa bay tihi inan dahab xidhani hadday soo marto shaki baa ku dhacabay tii dooxa inuu yaro dahab xidhan hadday soo marto shakigaasi wuxuu ku kalifaa inay dahabkeygii qoorta taabato waxay moodaysaa markay qururuxa isha ku dhufato dahabkeygii oo ka daatay bay moodaysaa markaasay soranaysaa malaha silsiladii baa kaa go'day keegii bay eegaysaa ile waa qururux waxaan dhulka yaallaa kolkaa dhirtiibay tilmaantay waxay tidhi bacadkii dadka leefayey ilaaha waaxidka aa naga badbaadiyey bay tidhi wuxuuna ilaahay nagaga badbaadiyey doox yar kolkaa geedihiiba afka isla galay geedihii markay afka isla galeenee laamin waaweyne ay afka isla galeen ayaan hadh kaa qabow hoos gallay waqaanaa waxaa naga ilaaliyey lafxata ramdaa'i bacadkii dadka leefayey waadin doox baa naga ilaaliyey waadin waa faacilkii markaa kelmadda waadinihi waa faacilkii haysodhannin faacilkan hoos dhabani waa maxay waa yabaa ka maqane waqaanaa waxaa naga ilaaliyey lafxata ramdaa bacadkii dadka leefayey waadin doox baa naga ilaaliyey dooxa oo saqaahu uu waraabiyey mudaacaf lkayf roobkii soo noqnoqonayey mayay baa la yidhaha roobka markuu xoogu soo noqnoqdo alcamiimi ee welibana aadka u badnaa nazalnaa waxaanu ku soo degnay dawxahu geedihiisii waaweynaa dooxadaaf soomaaliga dooxaynu nidhaa soo maaha laakiin dooxa inagu waxaynu meeshay dhirtu ka baxdo af carabiga waa dhirta baxda lafteeda dowxa waa geedaha aadka u waaweyn nazalnaa waxaanu ku degnay dawxahu faxana calayna wuu nagu soo hoobtay maxaa soo hoobtay geedihiibaa kolkaa soo hoobtay hoobad naxariisi ay ku jirto laamihiibaa afka dhulka in yar u soo jirsiiyey faxana calaynaa wuu nagu soo hoobtay xunuwa almurdicaad hablaha nuujiyaa siday ugu hoobtaan calalfatiimikay ka gurinayaan gabaygaa markaan qiimeeyey adabka awal wahla markaan qiimeeyey inantaa waxaan ku qabsaday calalfatiim kelmadda calalfatiim ah waayo hooyadu ilmaha ay ka gurinayso hoobadkeegu maxuu tarayaa ile waxa kasii fiican cala radiic ilmaha nuugayaa markuu ooyo hooyadu miyayna si naxariisi ku jirta intay u qaado aynay naaska ugu duwin kolkaa laakiin ka laga gurinayo hadduu ooyo hooyadu way ka yar dhuumataa inan kale u dirtaayo balqababay tira ile way ka gurinaysaay fatiim markuu yahay waa mid laga gurinaye hooyadu inta badan way ka yar dhuumataaba laakiin cal raiic inay halkaa tidhaahda ayay ahayd halkay calaalfaiim ka tidhi calraiic inay tidhaahday ahayd sababta ku kaliftay calraiic inay u odhan weydo ma garanaysaa gabaygaa miim ku socday oo gabaygoo dhan baa miim ku dhammaanaya kolkaa radiici kelimatu radiic miim bayna ku dhammaanaynin oo miimkii bayna ku dhammaanayn saasay u raadsatay faiim inay raadsato oo miim ku dhammaanaya nazalnaa waxaanu ku soo degnay dawxahu geedihiisii waaweynaa faxanaa calaynaa wuu nagu soo hoobtay xuluw almurdicaat hablaha nuujiyaa siday ugu hoobtaan cala alfatiimi ilmaha ay ka gudhinayaan wa arshafanaa wuxuuna waraabiyey waa dooxi waa doox biyele markaa calaa damain annagoo man welibana calaadaasi waa maca maca damain annagoo man ayuu zulaalan biyo macaanna waraabiyey biyahaasoo alada ka sii macaan min aludaamati khamrada linadiimika ku cawaynaya uga macaan khamradu cid kasta uma macaana oo qofka muslimkii maba cababadee laakiin waa linadiim ka ku cawaynaya isagu baashaa u yaqaana way u macaan tahay kolkaa biyo kasii macaan baanu meeshaa ka cabnay bay ku tii atashbiih lmaqluub waxaa jira aakhir darsi oo qaybteennii koobaad aynu kaga baxayno weeyaan waa tashbiih lmaqluub baa la yidhaha waa tashbiih isdabamarsan tashbiih isdaba martay macnaheegu waxa weeye tashbiiha sow maynaan ogeyn mushabbah iyo mushabbahubi inuu ka kooban yahay culima labadaa maxaa lagu kala dooranayay bal ii sheega keebaa mushabbah ahaa keebaase mushabbahubihi ahaa maxaa lagu kala dooranayay labadaa mushabbah iyo mushabbahubihi maxaa lagu kala saaray maxaa lagu kala garanayay halka la iskaga eg yahay baa hala baadhe la odhanayay soo maa halka la iskaga eg yahay ka ku badan maxaa laga dhigayay markaa mushabbahumbi haddaba waa cagsi halka la iskaga eg yahay ka ku badan baa maanta mushabbah ka ku yarna mushabahun bihi baa laga dhigaya ujeeddaduna waa idice idice weeyaan ujeeddaduna waa maxay waa iddicaa weeye waa adiga ismoodsiinaya ogaan baad isku indhatiraysaayoo waxaad odhanaysaa maanta cadeeddii baaba ii eg cadceeddii ayaa ii eg anaa u eg odhan maysid iyadaaba ii eg kolkaa waxaad sheeganaysaa sidaad u caddaatay caddaatay caddaatay eed qurux adaa isqanciyey kolkaa inay cadeeddiiba adiga kuu yar egeg tahay weli waxbaad la dheer tahay markay cadeeddu kuu egaato cadeeddii weli waxbaad la dheer tahay waxoogaa baad la dheertay caqligii iyo dadnimadii iyo dcaleedu caqli ma leedo mukalaf bay noqon lahayd haddii kale kolkaa waxaad sheegaysaa cadceed inay ku egaanayso tashbiih almaqluub kaasuu noqonaya waana qur'aanka dhexdiisana uu dhex dhacay oo waan arki doonnaa balaaqada carabtana wuu dhex dhacay oo in badan baynu ku arki doonnaa waxana la isticmaalaa oo kale isaga laftiisa shalay soo maynaan arkayn dacaayadii xayeysiis ka mid loo soo isticmaalaya akhraadda kanna waa loo isticmaalaa maqluubkaa waa loo isticmaalaya laba meheradood oon isku dhoweyn laba mexiradood oon isku dhoweyn ayaa doonaysaa inaad isku mid ka dhigto kolkaa tii yarayd waxaad odhanaysaa tan yari taa weynbay oo kale weeyaan odhan mayside ta weyni waa tan oo kale aad odhanaysaa tan yar baa loo aad u egeysiinaysaa waxyaabo badan bay kaga horraysaa baad odhanaysaa waxyaabo badan ay kaga horraysaa kolka waa shaygu wuxuu idacaysanayo weeyaan markaa alamila moxamed ibni wahayb alximyari nin la yidhaah ayaa gabaygan iska leh moxamed ibni wahayb alximyari wabada sabaaxu kaana guratahu wajhu lkhaliifati xiina yumtadaxu waagu markuu beryayo indhahaagu habeen iyo madow bay la soo qabsadeen iftiinka markay arkaan ka waran muna iftiinku si weyn ugu muuqanaynin si weyn buu ugu muuqanaya ilan caafimaadku wuxuu u dhadhamaa qofkii xanuunsanaya xanuunku kalkaa ka soo baxaye adiguna markaad caawo kale habeen ka soo baxday eed habeen ku soo jirtay iftiinkaa subaxdu si weyn buu kuugu muuqanaya kolkaa wuxuu yidhi ninkani wabadaa waxa muuqday asabaaxu subaxdii ayaa muuqatay subaxdii wataa way muuqataa buu yidhi kaana quratahu subaxda bilowgeega hore bilowgeega hore waxaa la moodaaba wajhu lkhaliifati khaliifka wejigiisa xiina yumtadaxu marka la ammaanayo wuxuu yidhi subaxdii iyo waaberigii siduu u iftiimayo maanta waxaa la moodaa khaliifkiioo la ammaanayaaba la moodaaye yaa wax u egaanaya markaa halkaa hadda u fiirso halkaa yaa wax u egaanayo mushabbaha subaxdiibaa mushabaha qurada ayaa mushabaha quratu sabax subaxda ayaa mushabaha yaa loo egaanayaa wejiga khaliifka kolkaa waxay ka dhigan tahay subaxa waxa ka iftiin badan wejiga khaliifka ayaa ka iftiin badan bay ka dhigan tahay wejiga khaliifkuna mar kaste maahe waa marka la ammaanayo qofka marka la ammaanayo waxoogaa wuu farxaayo wejigiisa imbisaadaad maskaxda ayaa dheecaana ku soo daysa dheecaanadaasa markaa imbisaadaad samaysa imbisaadaad wuu furfuranaya qofku kolkaa khaliifku marka la ammaanayo wejigiisa farxaddaa iyo dhalaalkaa ka muuqda oo kale isagaaba subaxda ka iftiin badan buu ku yidhi wuxuu sheeganaya khaliifka siduu u jecel yahay siduu u jecel yahay inuu subaxdiiba dhaafay wabadaa waxa muuqda asabaaxu subaxdii ayaa muuqata kaana quratahu bilowgeega hore waxaba la moodaa wejhu khaliifabaaba la moodaa khaliifka wejigiisii xiina yumtadaxu markii ammaan lagu samaynayey khaliifkiioo la ammaanayaaba la moodaaye buu ku yidhi wa qaala buxturi wuxuu hi ninkii buxturi loodhan jirayna kaana sanaaha bilcashiyi lisubxiha tabasumu ciisa xiina yalfidu bilwacdi wuxuu arkay ninkani roob hilaacaya buu arkay habeen madow oo daruuro badan hilaacu si fiican kuugu ifi maayo markaa hilaacii wuxuu socday fiidkii laga bilaabo ilaa intuu waagu ka baryayey buu roobkaasi da'ay oo hilaacu big una mar qura kala joogsan saasuu eegayo wuxuu yidhi kaana ansanaaha bilcashiyi lisubxihaa tabasumu ciisa xiina yalfiidu bilwacdi kaana sanaaha iftiinkeega waxaad mooddaa bilcashiyi galabtii laga bilaabo ay iftiimaysay lisubxihaa subaxdii laga gaadho ilaa subaxda inta ka dhexle ay iftiimaysay tabasumu ciisebaabaad moodaysa ciisoo dhoolla caddaynaya xiina yalfidu markuu ku hadlayo bilwacdi ballanqaadka ciise dhoolla caddaynteediibuuba ihlaacaasi u egaa kolka yaa wax egaanayo mushabax meeshan ka ah ya hilaaca hilaacaa mushabbah ah yaa mushabbahunbihiyu hilaacaasi u egaanaya markaana dhoolla caddaynta ciise ayaa mushabahubiyo loo egaanaya kolka ayaa iftiin badan bay ka dhigan tahay halkaa markaad qiimayso ciise dhoolla caddayntiisaa iftiin badan siduu ninkani sheeganayo hilaaca iftiin badnaa xaqiiqdana waa idice markaa kolkaa ciise dhoolla caddayntiisa waxaa la yidhaahdaa insaanka waa la baadhayo waxaa la yidhaahdaa insaanku markuu ballanqaad samaynayo waxoogaa u yar werwaraa werwer baa ka muuqda mar markuu ballanqaad samaynayo arwaxaasaan ku siin doonaa markaa werwer yar baa ku jira waxoogaa yaro in la yar kalifayaa la moodaa laakiin ninkan ciisihii markuu ballanqaadayo oo markuu ugu farxadda badan yahay weeyaan ballan buu doonaya inuu bixiyo sow maaha farxaddiisuba markaasay muuqataa inuu isaga wax la siinayo kalaad mooddaa kaana sanaaha iftiinka iyo hilaaca waxaad mooddaa bilcashiyi galabtii ay hilaacaysay lisubxiha ilaa subaxdii ay hilaacaysay tabasumu ciisa ciise dhoolla caddayntiisa ayaad moodaysay xiina yalfidu markuu ku hadlayo bilwacdi ballanqaadka wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi أحن لهم ودونهم فلا تون كأن فسيحها صدر الحليم أحن لهم وأن صوتها بويري كون وأن صوتها ألا شعلي بويري ودونهم وحا كسوكيا فلات بنان لما دقانا صحارا لما دقانا كسوكيا كأن فصيحها صحارها بلاد كيس وحا بدمودا صدر الحليم نين دلقات بدن لابتي بابد مودا بوكو يري نين دلقات بدن لابتي أيا بدمودا به axinnu lahum waanu soo taahaa wa duunahum ka sokeeya falaatun lamadegaan baa ka sokeeya kaanna fasiixaha aad mooddo ballaadhkeega sadrulxaliim qof dulqaad le laabtii aad mooddo haddaba u fiirso iminka ninkani saxaaraha ayuu mushabax ka dhigay saxaaraha balladhkiisa ayuu mushabax ka dhigay ama ballaciisa mushabahumbihigiina waa ayo markaa markii ballacii saxaaruhu mushabbah noqday qofka dulqaad kale laabtiisuna waa mushabbahun bihigii kolka ayaa sii ballaahan bay ka dhigan tahay halkan gabaygeena markaad qiimayso sadrulxaliimkaa sii ballaahan qofka dulqaad kale laabtiisaa ilaa xad sii ballaahan saasay ka dhigan tahay kolkaa xaqiiqduna dee saxaaraa ballaadhnaa soo saa maaha waa tashbiihi ka dhigayo wuu inoo dabagediyey axinu lahum waanu soo taahaa waduunahum xaalo uu ka sokeeyo lama degaana oo kaana fasiixahaa aad moodo dhulkiisa bannaan iyo balliciisa sadrulxaliim qof dulqaad le laabtii aad moodo albax yaquul wuxuu leeyahay alximyari ninkaa ree ximyari wuxuu leeyahay culimo aad iyo aad waxaan u jecelahay horta luqa alcarabiya runtii waa miftax kulli shay weeyaan miftax kulli shay kolka aad iyo aad ereyada ah, akhdaada badan bay ka mid tahay runtii maalin dhaweyd baan maqlayey tafsiir eh, eh, siiran maqlayey yaquulu xamiiri war xamiiri waa maxay madameer baa xamiir ya haddaad xamiir bal halkan u fiirso haddaad xamiir tidhahda ka waran xamiiri ximyeri wey waa ximyeri waa qabiil la yaqaano oo qabaa'ilkii carbeed ah ximyeri yaquulu ximyeri wuxuu leeyahay ninkii reer ximyeri ina tabaashiira sabaax subaxda buu ku leeyahay iftiinkeegu tushbihu waxay u eg tahay bitallu xagga iftiinka wejhu khaliifa khaliifka wejigiisay u eg tahay cinda simaacihi markuu dhegaysanayo almadiix ammaanta khaliifku markuu ammaanta dhegaysanayo faanta tara huna warniyo waad aragtaa ana hada tashbiih tashbiihani kharaja inuu ka baxay camaa kaana mustaqiran wixii lagu yaqaanay fii nafsika naftaada ku sugnaa wixii naftaada ku sugnaa uu ka baxay oo min ana shaya shayga yushabahu daa'iman weligii waxaa lagu shabahaa mima huwa aqwa minhu wax ka xoog badan fii wajhi shabah wajhu shabaha kaga xoog badan id ilma'luufu sida la yaqaana an yuqaal waa in la yidhaah ina wajha alkhaliifati khaliifka wejigiisu yushbihu wuxuu u egyahay asabaaxa subaxda ayuu u egyahay walaakinahu ha ahaatee cakasa wuu cagsiyey wa qalaba wuu isdabamariyey lilmubaalaqati si uu ugu xeel dheeraado waliqraaqi uu welibana iqraaq ugu sameeyo aad uu fogaado bidicaa ana wajha shabax isagoo sheeganaya inuu wajhu aqwى ka xoog badan yahay fi mushabahi mushabaha uu ka xoog badan yahay wa hada tashbiihu tashbiihani madharu waa muuqaal min madaahir اliftinaan iftinaanka iyo nooc noocaynta iyo fani fani ka dhigidda iftinaan waa fani fani ka dhig maaha ibtilayntii waa fani fani ka dhigii weeyaan walibdaac iyo ku fogaanshihii lagu fogaaneeyey dee ibdaaca hal soo saarka hal barqa saxaabati daruurta hilaaceega alladii kaasoo istamara joogto ahaaday lamaacan isagoo biglaynaya tiwaala leyli habeenkii oo dhan bitabasumi mamduuxi halkaa khalad baa kayaga ku qoran inuu kuwiinu la mid yahay ma garanayo yabtasim buu yidhi halkaa ma yabaa ideen qoran yadaa ba ka dhiga yadaa un masaxaba waa bitabasumi ba tadana waxaa ka dambaysa markaa ba kalaa ka dambaysa bitabasumi qaacidaan idin siiyey maalin hore aan idinku idhi ereyga ba'a ah haddaad aragtiin yuu galaabaan idinku idhi mushabahu bihiga haye halkaasi bitabasumi bu oo kitaab quroo bitabasumi qoraya inaguma jira miya ya kiina bitabasumi buu qorayaa sax wey kaasoo kale raaca dabcadaasoo kale waa sax weeyaan yabtasimu suurtagal maaha xaaji waa bitabasumi in kelmadda laga dhigaa weeyaan wa yushbihu lbuxturi buxturi wuxuu shabahayaa barqa saxaaba daruurta hilaa ceega alladii istamara kaasoo joogta noqday lamaacan isagoo ifaya diwaala leyli habeenka oo dhan bitabasumi mamduuxi hadalkaan isku kaa qabanay yabtasimu haddaan yabtasimu mamduux uu dhool cadaynaya haddaan idhaa xaaji hadalku isma la eegaa kolka ereyga saxda ah waa in la helaa intaasoo dabcadoodoo kala duwan dabcad ina saxda waa inaan heli karnaa bitabasumi mamduuxihi mamduuxiisa dhoolla cadayntiisiibuu ku shabahay xiina yacidu markuu ballan qaadayay bilcadaa'i waxbixinta walaa shaka shaki kuma jiro anna lamacaana albari helaaca bigtiisu aqwa inay ka xoog badan tahay min bariiqi libtisaam dhoolla cadaynta iftiinkeyga fa kaana almachuudu sidii la ogaa waxay ahayd an yushbaha alibtisaamu in dhoolla cadaynta lagu shabaho bilbari in lagu shabaho waa tan bacdi yar bilbari kugu jirta ma arkaysaa fakamaa hiya caadatu shucaraa gabayaaga caadadoodu sidii ay ahayd walaakina albuxturiya buxturi qalaba tashbiiha tashbiiha wuu isdabamariyey wa fi lmihaal ahaali mihaalka saddexaadna shubihat ilfalaatu waxaa lagu shabahay falaatkii iyo banaankii bisadri xaliim baa lagu shabahay fi litisaac baana lagaga shabahay xagga ballaarhka wa hada ayضa tashbiihu maqluub kani waa tashbiih laisdabamariyey alqaacida qaacidada labiyo tobnaad atashbiihu lmaqluub tashbiiha maqluubkiihi huwa jaclu lmushabax waa in mushabaha laga dhigo mushabahan bihi mushabihi maxaa laga dhigayaa mushabahan bihi bidicaai ana wajha shabax waxaa la sheeganayaa inuu wajhu shabihi fiihi dhexdiisa aqwaa uu xoog badan yahay wa abhar uuna sii muuqdo waxaa la sheeganayaa wajhu shabihu inuu xoog badan yahay oo welibana muuqdo ayaa la sheeganayaa in sha allah halkaah inoogu joogo wallahu aclam